الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة adakani baabu bayaani xujati man bal shaksi ama jamaacaba xujadood caddaynteed weeye qaala isagu ku qowlay laa yajharu lama jahrayo ruuxii musalliga ahaa bilbasmalati bisinka ama basmalada markaa uu aqriayuu salaada tukanayo sare uma qaadayo salaadaha jahriga ah bal wixii daliil iyo xujo uu ahaa buu taa baabkeedii yahay xdثna محمد بن المثنى وبن بشhاaر كلاahma عن غندر qال بن المثنى xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة qال سمعت qتاadة يحdث عن أنس أنه qاaل سندku waa dad weliba ayma a dhammaantood horena waan usoo wada aragnay labadan sheekh ee msلم ee labadoodaba muxamedada la yidhaahiyo inta ka dambaysaba waa dad ay nagu soo noqnoqdo <clears throat> labadoodna waxay kaga duwan yihin oo laba ninoo reer basre ahaa isku wakti ahaa xagga cilmiga iyo dabaqadana ku siman sanad wada dhintay laba boqol iyo labiyo kontonkii raggan umuhaad kalena dhammaan u wada sheekha waa umuuro ay wadaagsadeen labada sheekh ee muslim <clears throat> wuxuu yihi qataada imika ama wuxuu yihi shucba waxaan maqlay qataada oo yuxadiثu can anasin anas kaba waramayo qaala anahu qaala anas baa wuxuu yihi salaytu waan tukaday maca rasuuli llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi maciisa oo rasuulkaan la tukaday <clears throat> wa abi bakri wa cumara wa cuثmaana abi bakr iyo cumar iyo cuثmaanna waqtiyadii iyagana khilaafadoodii waan la tukaday falam asmac maan maqlin axada axad minhum iyaga kaba mid ah oo yaqra-w aqri'aya bismi illaahi araxmaani araxiim axad iyaga ka mid ah oo aqri'aya bisinka maan maqlin anas baa yidhi xadiidka duruqdiisa ayaan gaari doonaa xadasanaa aan dhamaynaynaa horta xadasanaa moxamed ibn اlmusanى qaala xadasanaa abu dawuuda qال xdثna شhuعbaة في hada الإsناad isنaadkuna waa kii makaan kaba soo baxnay isqooyinka qaarkoodna bhada الإsنaadi baa dhacay oo fido halkan markaa waa bmacnaa ba-un marka macnu waxa weeye shuعba walow markii hore محamed iبن jaعفar ama gundar kaba warinayo labadaa sheekh ee mslimna ay kasii wariyeen labadii sheekh mid ahaan baa sanadkan kusoo noqdo waa محamed iبن المثنى laakiin maanta gundar sheekhu ma ahe abu da-uud udayaalisi ayaa sheekhiisa sulaymaan ibnu da-uud marka gundar iyo abu da-uud udayaalisi baa simanoo shucbo kaba wariya shucba markaa laakiin waa isnaadkiisii horeynu soo marnay ayuu imaka halkan waa qataada can anas saasun buu sanadkuna ahaa wazaada wuxuu ziyaadiyey waxaa ziyaadinaya abu da-uud markaas waayo gundar riwaayadiisa waan soo aragnay riwaayada inoo soo socotaana waa ti isagu waxa weeyaan abu da-ud udayaalisi uu shucbo kaba wariyey markaa ziyaadada zaada faacilkeeda waxaan ka dhigaynaa abu da-uud oo wuxuu halkan ku siyaadiyey qaala shucbatu shucba wuxuu yihi markuu xadiidka intiisii horeba soo naqliyey faqultu liqataadata qataada waxaan ku idhi asamictahu min anasin qataadana hore saynu usoo marnay de waa dadkii tadliiska laguba yaqaanay walow shucba marka uu wax ka warinayo wixii uu tadliisiye aanu kaba warin oo wuxuu maqlay inuu kaba wariyo xataa can hadduu yidhaha jaanibkaan aamin kaba nahay qataada waxaan ku idhaha samictahu xadiidkan miyaad maqashay min anasin anas miyaad kaba maqashay qaala wuxuu yihi nacam haa waan ka maqlay anas markaasaa muxuu yihi qataada naxnu anagaa sa'alnaahu weydiinay canhu xadiidkan annagaaba weydiinay arrintiisa oo waan kaba maqlay oo markaa de haddii lagaba baqan lahaa inay cidi udhaxayso ama aanu ka maqlinna tadliiskiisii wixii laga baqanayay baa meesha kagaba baxay oo suulay xadaثna mحamed بن مهrان الرازي qال xadaثna الوليد بن مسلم qال xadaثna الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجر بهؤلاء الكلمات يقول awsaaci baa wuxuu xadiidka ka warinayaa cabdan waliidkana waa ninkii caalimkaa ee waliid ibnu muslim ee reer dimashaq ama reer shaamba weeye kolley waa nin caalim ah sidiisa fiqa oo walow tadriis badan iyo taswiye badan taswiyaba lagu yaqaano marka laakiin imaka xadaثana awsaaciyo awsaaci baa noo waramay oo awsaaciyu ka waramaya can cabdata cabdahana waa nin taabici ah oo iqa ah faqiih oo reer kuufa ahaa weeye kolley axaadiis dhowra ayuunbuu kitaabkeennan kuba leeyahay oo cabdat bn abi lubaaba la yidhaahaa laakiin maxaa jira cabda waa nin taabici oo qataade iyobuu la siman yahay cumar ibn khadaab markaa ma soo gaadhin halkan inqidaac baa jira laakiin kani maqsuud maaha oo xadiidka dee usuul axaadiistii uu usuul ahaan u warinayo muslim ka mid maahay waa si uu sheekhiisa ugaba maqlay ee sanadkan uuguba wariyunbuu sheeku inoogu soo naqliye maqsuudkiisu waa riwaayada dambe anas warinayu rasuulka ilaahay iyo asxaabtiisii ama khulafadii inooga soo naqlinayo taas baa maqsuuda taasna waa sanadkeedu mutasil ama intan marka leego cumar ibn اkhadaab ku tacalluqsan isagu <coughs> waxa ay tahay imika waa si sanadkaysan ku wada socdeenoo waa si uuba maqlay sheekiisii ugaba maqlay uu sheekhu inoogu soo naqliyay maqsuudkiisa iyo wixii uu ictimaadsanaya maaha inqidaac baana sanadka jiro oo cabda lama kulmin ma soo gaadhin waxa weeyaan cumar lakiin inankiisa cabdullahi ibn cumar iyabuu arkay uu shaam kula kulmay marka maxay tahay ana cumar bna الkhadaabi kaana wuxuu aha yajaru mid la jahra bihaulaai اkelimaati kelimaadkan kelimaadkuna waa kuwa inoo soo socda ayuu la jahri jiray macnaa markuu salaada tukanayo waaba istiftaaxyadii buu kaba mid yahay ama adciyadii istiftaaxa eh ama adkaartii istiftaaxa eh sare u qaadi jirayba kollayna dee ducada istiftaaxa iyo isticaadada iyo in hoos loo dhiga ayaaba ay tahay atixiyaadka iyo laakiin marka dee tacliim loogaba jeedo dadkii la barayiyo waxyaalo waa sidan ay kuba xambaaran tahay cumar iyo dee saxaabada qaarkood oo isticaadada xataa ibnu cumar iyo abu hurayriya sare u qaadi jiray iyo cabdullaahi bnu cabbaas oo isagoo salaad junaaze tukanaya dadkii tukanayaba faatixadii sare u qaaday iyo si loo ogaado bal in la aqriyayo iyo umuurahaasunbaa malaa qaradkoodu ahaaye bal ibnu cabaas hadalkiisa ee litaclamu annahaa sunna si a u ogaataan inay dee wax jidaysan tahay faatixada in la aqriya marka salaada junaasada la tukanayo ayaan sare ugu qaaday buu yidhi bal uu la jahrayo sare u qaaday oo <coughs> markaa muxuu lahaa yaquula سبحاaنك اللهمa وبحمdika تbاaرka اسمka وتaعالى جدka ولاa إلaه غayr kollay sugantay kuba sugan tahay rasuulka ilaah salaadiisa habeenimo iyo dee isticaadaha ama istiftaaxaan ulaba iman jiray cumar baa la jahri jiray weeye tan waxaanan leenahay maqsuudka muslim waa sanadka dambe mutasilka ah ee kana ku cadfan ee la socda oo kan uu ku cadfan yahay ee kan isaga maqsuudkiisa ma ahayna waa si uu kuba maqlay kelimaadkan buu la jahreeyey oo muxuu odhanayay subxaanaka allahuma ay tanziihan laka ya allah ilaahay waxaa kuu sugnaaday nasahaad nasahnaad aad ka nasahan tahay ka hufan tahay wax alla wixii naqsi iyo xuduudka simaadkiiba macnaa waan ku nasahayaa rabbiga waxaan ictiqaadinayaa inaad ka nasahan tahay wax alla wixii naqsi oo dhan ba aad ka hufantood ka nasahan tahay wa maca xamdik iyadoo dee bal aan tanziiha uu laba jiro oon raacinayo xamdigaaga aan kuba xamdiyayo ay wamurtabisa bxamdika <coughs> tabaaraka smuka <coughs> waxaa khayrkiisu batay oo dee waxa weeyaan ismigaagii oo dee waxa weeyaan dee khayraadkiisi iyo barakadiiba watacaala waxaa kor noqday jaduka cadamadaadi iyo weynidaadii walaa ilaaha gayruka macnaa ku isagu xaq lagu caabudo oon adiga ahayna maba jirto taas buu sare u qaadi jiray isagoo dadkii tukinaya oo dadka ay ku daba tukanayaan lakiin sanadka bal waxaa kusugan waa taan sheegnay wa can qataadata bal markaa qataada wuxuu eg xadaثana الwalidu qaala xadaثana الأwزaaعiyu can cabdata marka maxaa siday isugu cadfan yahay hadalku xadaثana الwalidu xadaثana الأwزaaciyu can cabdata wa can qataadata o awsaaci ba cabdana hadalkaa cumar uu laba jahri jiray buu kaba soo naqliyey oo kaba wariyey waxaa kaloo uu kaba warinaya awsaaci qataada waatan oo cancabdatadii bay ku cadfan tahayba markaa macnuhu waa maxay oo dee maqsuudku yahay waana kan baana maqsuudkii ahaa cabday ku cadfantahe xadaana alawsaaciyu can cabdata waxadaana alawsaaciyu can qataadata saasaa macnuhu noqonaya awsaacina waa noo waramay imaamkaasi qataadu noogaba waramay oo annahu qataada kataba waa qoray ilayhi ila lawsaaciyi awsaaci buu waraaqu soo qoray kollay mukaatabada iyo wax isu qoritaanka dadka ahlucilmiga ay isu qoraana duruqda wax lagu kala wariyay kaba mid tahay oo culimadu kutubta musalaxa markay anwaacda taxamulka iyo san wax lagu kala wariyo ay tirinayaan o sideed gaadhsiiyaan sideeda nooع mid kamida ah waxa ah alkitaaba ama almukataba waa qorin dee nin caalimi ah, nin kale uu u qoro wixii uu isagu riwaayo u lahaa ama sanadkiisii iyo dee uu sheego isna saa kagaba wariyo haddaba qataada waxa usoo uqor ayaa qoray waraaq wuxuu u qorayaana waa awsaaci wixii uu ku qorayna waa kan <clears throat> annahu kataba ilayhi yukhbiru isagoo waramayo can anas bni can anas bni malikin anas ibni malik kaba waramaya oo wuxuu kaba waramayey annahu xadatahu anas inuu waramo qaala wuxuu yihi anas salaytu waan tukaday khalfa الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay gadaashiisii rasuulka ilaahay baan ku daba tukaday wa abi bakri wa cumara wa cuثmaana abi bakr iyo cumar iyo cuثmaanna waan ku daba tukaday iyaguna waa waqtiyadii khilaafadoodii fakaanuu waxay ahaayeen yastaftixuuna kuwa ku furfurta ku bilowda markay qira'ada ay aqriyayaanba salaada ay galaan bilxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin taasay ku bilaaban jireen kollay bilxamduna waxaan daalka u damiyey walow badii dee xarfu jarka idin ku jirto daahir ku ahaan lahna ama dee ay keenaysay waxa weeyaan dee ixraabto in bilxamdi aan idhaahno waa xikaayo siay ahayd oo dee qur-aanka siay ku tahay waa alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin saas bay kuma tahay haddaba xikaayo laga xikaayooynayo siay ahaydba weeyaan oo marka xikaayo baabkeed la joogo wax sidiisii loo soo naqlinayo xurufta jere gashaareed kuma yeelato oo ciraabtiisa ma bedesho dee sii baa loo soo naqlinaya oo haa loogu aqriyaya waa xikaayo markaas imaka halkan aan tii ka xikaayoona say ahayd sidaa daraaddeed badi imaka halkan raad ma yeelanayso ama asar icraabtii ah xarakadii ay ku bedesho fakanuu yastaftixuuna bilxamdu lilahi rabi اlcaalamiin taasay ku bilaaban jireen qiraa'ada laa yadkuruuna may sheegayin oo bismi illaahi الرaحmani الرaحيim fii awali qira'ati qira'ada bilowgeeda waa faatixadii baabay noqon walaa fii aakhiriha dhammaadkeeda oo suuradda kale bilowgeedana taas may sheegahayn bismi اllahi الرaحmani الرaحيim dariiqan yar baa hadhay oo isaga aan wax matnigii la socon ama laftii dee xadiidkii xadaثna mحamed بن مهrان qال xadaثna الوليد بن مسلم عن الأوزاعي qال أخبرني اسحاq بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك اسحاq بن أبي طلحana horeynu usoo aragnay oo adeer baabuu ahaa أنس بن مالك sayn soo marnay <clears throat> aabihii bay xagga hooyo ka walaal ahaayeen annahu samica anas bna malikin yadkuru dalik isagoo taa sheegaya bal waa baabkii waa inoo dhamaaday baab kalena waa daba socdaayo muslim kolley si dee salaad iyo umuurihii kumau tacalluqsanaynba waayo qiraa'o salaadeed iyo umuurahaasaan kuba jirne laakiin bisinkaa soo arooray iyo bal matalan oo waa wax daliil uba noqonaya inuu bisunku aayad ama dee suuraddii uu kaba mid yahayna baaba inoo dambeeyo kabal waan arki doonaa ana doonaya inaan kuba sii yarraago waa masalo kolley marka la eego waxeedu aanu arrinku waxay culimadu khilaafkooda istixbaab iyo istixbaab la-aan iyo umuuro taasa weeye wax weynoo saa usii ridan maayo lakiin haddana khilaafkeedun baa batay xoogaystay oo taasi ay keentay in dee culimadii marka la eego iyagoo masaladan dee ay barhkood mualafaad gaara kuba khaas yeeleen waxay soo gaadhiya waxaan na soo gaadhinba oo dee rag kala duwan oo jamaaca maaha mid iyo laba iyo saddexba ayaa kutub ay bisanka un kaga hadlayaan ay ukhaas yeeleen ayaaba jirto kaba midiyey imaamkii weynaa ibnu cabdilbar oo kitaabkiisiina soo gaadhay alinsaaf kitaab la idhaha kitaab madbacaysanba ah taas oo kale abushama kaba mid aha khadiib iyo daraqun iyo ragle uu kaba mid ahaa barhkoodna kutubtoodan iyagu caadiga ah oo dee matala ma kitaab fiqi ama kitaab xadiiثa ah, mabaaxisay kaba hadlayeen ba haddii gaar loo saara dee kitaab weyn baba iskaba noqon lahayd nawowi oo kale majmuuciis oo kale xaafid adugu walow dee isaguba fatxubaari si fiican bu axaadiisan u dabdiya ama ugaba hadla ibn ibnulkasiir oo kale kitaab dhowaan la madbaceeyey oo intii laga hayey uun waa intii laga hayay kolley kitaabku aad buu u weynaa aadna waa u qiimo badnaan laha hadii la wada haye alaxkaam alkabiiru had iyo goor kutubtiisa kale kusoo qaado tafsiirka iyo in kutubtiisa kale uu dikri ku cel u celceliyo in badan uu hadiyo goor soo qaado in wax kooban oo lagaba hayo saddex mujalad ay ku madbuceeyeen masaladan oo kale de boqol safxo way qaadatayba oo bal matalan marka waxaan leenahay taasi waa masalo kalaamkeedu uu iskaba dheer yahay arrin kalena way oo dee waktiga qaarkood tacasub badnaayoo jiray oo mid kastaa ra'yigiisii intuu ku dhegay lagaba dhigay ra'yigiisaasi inuu xaqun yahay waa had iyo goor dhibtu ay kaba timaado ruuxu hadduu waxbuu qabaa ictiqaadsan yahay ama uu arkaa inuu raajixa yahay hadduu arka dee taasi ijtihaad kol haday masaladu ay tahay isaga agtiisa taasaa raajix oo dee ruuxu kolley wuxuu isleeyay waa raajix inuu kuba tago weeye laakiin jaanibka kalena inay xujadooda leeyihiin oy dhici karto in qowlkooduba uu sawaabya hadduu taa u arko inta badan tacasub kaba yimaado e markuu arko ruuxu waa dee had iyo goor dhibaatadan tacasub kaba yimaado ruuxu ra'yigiisaasi inuu xaqa yahay marka wixii ka duwanna inuu baatil yahay ee waxaa meeshii kaba dhalanaysa hadhow ruuxii kaloo la dacmiyo wax laga sheegaa way kaba dhalan bal waxa kaba dhalan in intaas in ka badanba arrintu ay gaadho oo inuu ruuxu inay waaba ruuxu u arkayo inuu baadil kuba taagan yahay isagoo islaba malaha khayr baaba kasbanaysa inuu isagii afba intay dhaafto haddii la doono adinba iyo dee dhibkaba laba gaadhsiiyo taasna way ka dhalataa waana tacasubkiiyo bal marka waxaan leeya inay tacasubo kala duwana masalada way kaba dhasheen umuurahan dee bal imika yar ishaari kara waxaa kamid ah afar boqol iyo toddobiyo afartankii kolley qarnigaasna malaha tacasubka baqdad aad iyo aad uguma badnaa kol kolba ay nimanka sudadu qayb kaba qaadanayo kolba wasiirku jaanibku jiro intuu yar xoogaysto dhinacii kale haddana in laga yaaba inuu dhibi jiray oo kale ayaa waxay soo sanada afar boqol iyo toddoba iyo afartankii niman dee xanaabilaha uma badnaa ma xanaabilaba aba ahaayo markaas inay kol kol masaajida ku wareegi jireen oo masjidka dee bisinka la jahrayo kale iyo hadda arrinkoodu xagga madhabtoodaba suurade waa jirtaa lalaba jahrayo arrinkuna waa istixbaab un iyo labada dhinacba jahrigu midna iyo israarku midna salaadii mid waxyeelaya maaha e lakiin waa dad cawaam ahaa inay masaajida ku wareegi jireen de iyagoo inkiraya dhisna la jahraya waxay soo naqliyeen masjid masaajidii baqdad kaba mid ahaa maalinta yimaadeen imaamki inuu soo saaray kitaab qur'aana markaasuu yihi waye ka tirtira yaan haddaa doonaysa inaan aqrin wata aziruha min almusxaf taas kale wuxuu duufi soo naqliya kolley ibnu asir iyaba kaamilkiisa kusoo naqliya qisada duufi baa wuxuu soo naqliyaa isaga qarnigii sideedaad iyo qarniga ayuu ahaa waktigiisii dee bilowyadiisii oo kale inuu arkay maalin nin gacmo isla dhacayo oo leh ma hada ilaa zindiq nin buu ku sheegaya leya ninkani waa zindiq laytanii qadartu calayhi faafcala bihi o afcal zindiq un baaban umalaynaya ninka ama uu yahayba mankaro oo ama ii suurto gasho inaan ninkan awood u yeesho haddii ay ii suurto gasho wax aya waxaya xasan ku samayn lahay markii la weydiiyeyna waxay hadalkiisu noqday ra-aytu yajaru bismi illahi araxmaan iraxiim waxaan arkay waan arkay isagoo la jaaraya bisikoo kale arrin weyn oo kale la yaablo kolay maqrib kaba dhacday waayo madhabta maalikiyada meeshan ugu culimada kaleo dhami way isku dhow dhow yihiin maalikiyada halkan yar durugsan oo ah bisinku asal ahaan dee qur-aanna namli mooye meel kale ka mid maaha waa qowlkooda dee mashhuurka ah inaan la aqriyeyn haddii la aqriyi karana salaada sunaa la aqriye xataa hoose aan loo dhigahayn aan lababa aqri ahayn salaada dhexdeedii taas baa qowlkoodu yahay imaam weyno oo ibnu rushayd la idhaho maxamed ibnu cumar oo kolley nin aada iyo aada u cilmi badan ama waqtigiisii aimadii waqtigiisii ahaa nin cilmiga xadiiskana aada ugu horeeyey buu ahaaba taasoo imaam janibkaasna ku ahaa kolley sanada rixlo qaadatay oo intuu ka soo baxay sabta iyo ilaa uu yimid dee wuxuu soo qasayay xajkee laakiin masr buu maray oo sham buu maray oo intaa culimadii uu laba kulmayeyna qayb baa soo gaadhay inamay soo wada gaadhin lakiin dee waktiyadii isaga ku dhawaa kitaab la wadaha ayuu ahaa rixladiisii wixii uu laba kulmay ho mal-ulcayba la yidhaha imaka dhowr juz baan ogahay inta madbacaysan oo dabcadna aanay fiicnayn tuns laguba madbaceeye bal rexladaa weyna lahaayo aada u fawaaid badan oo culimadu ay u baahdeen fawaaidii badnayd haddaba waa socodkiisii waxyaalihii culimadii uu laba kulmayey ayaa waxa lasoo naqliyo dee xaafid maxajar baadurur kamida soo naqliya in dacwoba lagu soo oogay maxaa loogu soo oogay dacwada waa de ninkani malikiyulmadhabba ma aho horta u aamusaa marka uu xidho salaada ujeedada agtoodan dacaan istiftaax jirin istiftaax buu akriya haddaba tan leeyahay uu yar aamusa waa istiftaax buu akriyaya bisinkana hoos buu udhigaa oo isagoo akrintii baaba lagu haystay dacwaddii qaadi baa la gaadhsiiyey mooye qaadigaasi wuxuu ku xukumi lama garan karo e laakiin dacwadii markii qaadigii la gaadhsiiyo arrinta ay tahayba sheekhi baaba la dacweynaya ayun baaba amar ilaahay ninkii qaadiga ahaa ee dacwada hayay ayun baa si fajaa u dhintay si fajaa ayuu u dhinto de adigu dacwadii halkii baa ku baabaaday oo kale ma garan karno wixii kaba ratimi lahaa dee taasi waa intay inoo soo naqliya bal marka waxaan leenahay umuurahan oo dhamina haddana kalay waxa ay tahay uun haddii lala jahro iyo haddii hoos loo dhigo horta midna salaada waxay yeeleysaa ma jirto xataa dee shaaficiyadoo kale iyo bal ciddii kale ee halkan jahriga qabto oo kale jahriga waxay kama dhigaan xataa sunne mu-akada kamaba dhigaan waxay kaba dhigaan hay-adka salaada inuu kaba mid yahay macna haddii laga taga jahrigu iska daa bisinka faatixada oo dhan ba hoos loo dhigo sujuud sahwi agtooda kama timaado maaha inuu suno adagoo laga tegay ma hoos sujuud sahwi kaba iman qunuudka sujuud sahwiba kaba iman laakiin halkan iyada haddii uu ruuxu dhammaan ku dhamaysta israar salaadiisii jahriga ahayd iska daabisine waxba kama yimaadaan oo xataa sujuudsawi kamaba imana macnaa waxay ka dhigan tahay waa sunno aan adkayn ayay iyaga agtooda ama hay-aadka qaybtay kaba cabiraan oo gacmaha sare loo qaadiyo umuurahaasun bay kalaba mid dhigaan qolooyin kale iyagu le waa istiraarkuna ama siraysanayaana haddii lala jaharo dee rasuulka ilaahay baa way inoo tegi aan u tegi doonaa haddii la yidhaaho iyadoo salaada duhur ay tahay ama casartay kolkol aayada laga maqli jiray oo sare u qaadayo aayada qur-aan u sare qaadayo waana maxalkuna maxal israar buu ahaa lakin kolkol buu laba jahri jiray marka haddii lalaba jahro taas oo kale iyada waxa weeyaan iyadana wax dhibo iyadana kuwa sugani ma jirto arinku markaas se aimadu ijmaci sooba naqliya ibnu taymiya soo naqliya ibnu kathir iyo labada dhinacba wax matsalan salaadii wax ay u dhimaysaa israar iyo jahri ma jira arinku waxa weeye un keebaa mudan keebaa sunaa keebaa raajixa marka arrinta kol hadday taa tahayna arrinku uu fududaanaya walow dee jaanibkaa kuwa qaarkood kuwa ay sidaa samaynayeen barhkoodna jaanib kale inay aada uba adkeynayo inay masaa-ishii ictiqaadka kaba dhigeen masalada bisinka oo kale saada oo kale laakiin waxa arrinku ay tahay uun bal arrinku kaaba weeye bal horta taasi waa umuur aan leenahay wuxuu intaas markay noqoto nusuustii oo kale xadiidkan imaka aan hayno ee imaka muslim inooguma sugan kolley laftiyadiisa qaarkood صaxiixa ama bukhaarina way inoogu sugan yihin riwaayadan ugu dambeysa un mooye rasuulki ilaahay inuu alxamdu lilahi rab اlcaalamiin kuba bilaabanayey si tirmidi shaafici oo kale kaba soo naqliyo waa ta'wiil xadiidka jira oo ah macnuhu waxa weeyaan alxamdu lilahi rab اlcaalamiin suuradday magac u tahayba magacii suuradda weeye oo san faatixa loo yidhaaho ala arkaa in xadiidkaasna uba tagno alxamdu lilahi rab اlcaalamiinna waa loo yidhaahaa ee magacyo kalena waa tale macnaha suuradda magacaalu kuba bilaabanayey weeyaan ee maha macnu iyadoo bisinkii imaka meeshan ay kaba baxayso waa lafdigu marka aanay intan dambe aynu hayno asal ahaan iyo riwaayada hore aanay la socona xadiidku un uu yahay lafdigaas صaxiixa bukhaarina dhacay صaxiixa muslimna dhacay ee alxamdu lilahi rab اlcaalamiin bay kuba bilaaban jireen waana tirmidi si uu shaafici kaba soo naqliyo lakin meesha waxaa jira horta lafdigan inoo dambeeya iyo alfaadaha hore inoo dambeeya kan dambe ibnu cabdilbar iyo cayni oo me waxaan ujeedaa ciraaqi oo kale taqyiidkiisa suyuudi tadriibkiisa iyo kollay hadalkay ku dheereeyaan oo intan dambe afalam laa yadkuruuna bismi illahi الraxman الraxim fi awali qira'atin walaa fi aakhiriha way cileeyaan oo umurahay kuba cileeyaan kitaabadan iyo waxyaalo sidaasaa kaba mid eh bal adigu waxaan leenahay kolle xadiidka duruqdiisna waabay kala duwan tahay alfaadaha inoo yimi falam ascama axada minhum yaqra' bismi illahi الرaحman الرaحيم ka mid weeye falam yusmicna bismi illahi الرaحman الرaحيم iyadna kaba mid weeye waxaa kaloo kaba mid a kanuu yusiruuna bismi illahi الرaحman الرaحيم lafti ibnu khuseyme iyo ay soo aroray waa xadiidkan unoo kale in kanuu laa yajruuna bismi illahi الرaحman الرaحيم iyadna waa laftii soo arooray bal markaa waxaan leenahay alfaadahoo dhan markaan isu wada geysano kolley wuxuun baaba axaadiisa inta la jamcin karayo in la jamciyo weeyaan oo haddii la jamcin karayo iyadoo midkood lagaba tagoo la ilqeeyo waxa ka mudan in lagu wada camal fale laakiin waxay kuba wada xambaaran tahay una alfaadahaasi anasna xadiidkiisa markaan eegno saddexaad ibnu xajiri in ay kuba jamciyaan weeyaane imaka markan uu leeyahay falam asmac minhum axada minhum yaqra'u bismi illahi الرaحman الرaحيم iyo kanuu laa yajharuuna bismi illahi الرaحman الرaحيم iyo umuurahaasoo dhami waxay ku xambaaran yihiin un jahri la-aan inaanay laba jahrahayn waana xaaladooda si u badnayd taas bay kuba xambaaran yihiin weeye ama riwaayadan ah waxa weeyaan may aqriyahayna tan kale ayuun baaba laguma xambaarayaayo ruuxu dee kol haddii uu siraysanayo wuxuu anfihi karaa waa maqal la-aantiisa inaanu tii maqlin ee qiraa'adiisii ima mancin karayo oo dee kol hadduu siraysanayo e bal markaa waxa ay tahay un maqal la-aantu imaka may sheegitaan la-aantu waxay ku xambaaran tahay maqal la-aan un maqal la-aantuna waxay keenaysaa jahri la-aan kolley taasna waxay inoogala soo baxay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh si u badnayd waxay inaanu la jahri jirin taasba weeye saxaabadiisna waa taas oo kale waanay jiraano bal axaadiis kolley sida xadiid abi hurayra waa xadiid u asaxsan oo dee ibnu khuseyme iyo nasaa iyo keyrka ay wariyeen oo abu hurayra uu warinayo kolley daahirkiisu taa yahay iyo axaadiis iyadna ixtimaal ku sugan yaho saxiixa kuba sugan iyadoo la weydiiyey bal matalan anas ibnu malik rasuulka ilaahay qira'adiisu say ahayd oo wuxuu uhi kanat maddan markaasaa muxuu aqriyay faqara'a bismi illahi الرaحman الرaحيم iyo bal matalan isagoo mid mid u kala goynaya ama dee yar madaya yamud bismi illahi waa madkii dabiiciga hawn umu salamana xadiidkeeda ahaa rasuulka ilaahay markuu aqriyi jiray dee iyadoo qira'adiisa kaba warramaysa inay taa kaba warrantay inuu qira'adiisa googoyn jiray wuxuu odhan jiray bismi illahi الرaحman الرaحيم alxamdu lilah rab الcaalamiin oo bal walow aanay salaad ku caddayn lakin waa axaadiisa ixtimaal ku sugan yahe meesha jirte kolley bal waxa weeyaan khulaasada kalaamka uu noqonaya iyadoo laga yaabo tacliiqan risaalo yaroo dee haatan dabcadeedii baa dhamaatay be ibnu taymiya lahaay oo jaanibkan ahay anna tacliiq waxoogaayo ku lahaa kollay masalada adraafteeda iyo culimada aqwaashoodii kuwa hore iyo kuwa dambe iyo axaadiistii labada jinac jirtay waxay ixtimaal ku sugan iyo waxaanu ixtimaal kuba sugnayn iyo jawaabihii culimadii umuraha kollay dee intii aan karaye aan ururiyey walow dee waxyaala badan oon kaba tegina ay jiraan gees kalena hadalka ibnu taymiyana hadal aada u roonna uu ahaayo xagga marka la eego inaan arrinkani wax keeno tacasub wax dhib keena wax labadii xaalaba inay banaan bal marka arinku waxa weeyaan keebaa badnaa une bal markaa waxay noqonaysaa rasuulka ilaahay xaaladiisa ta u badnayd saxaabadiisiina khaasatan dadkan la magacaabayna uma badnayd waa cadamu اljahr inaanay la jahre jarin laakiin qira'a la-aan kolley alfaadaha kale xadiidkee way la siraysanayeen iyo lamay jahrayin iyo ayaa tan wixii looga jeeday inoo caddaynayo maqal la-aan ah maqal la-aantuna ay keenaysa jahri la-aan bal taasi haynoo sugnaatee laakiin haddana iyada axaadiid kaleo jaanib kale kuma soo aroortay oo ah iyadna dee kolley lama ihmaalinayo markaa waxay noqon un s weliba uu yidhaaho markaa isna zaad ulmacaad saaxiibkii uu yidhaaho rasuulki ilaahay bisinka waana la jahray waanu siraystay intii uu siraysanayey baana ka badnayd intii uu laba jahrayay sadee qunuudka inuu qunuuday iyo isagoo ka tegay labaduba ay ugaba sugan tahay kategu ha kaba badnaadee labada xaalaba ay ugaba sugan tahay marka ma aha midkood meesha laga saaraya ma jirto de laakiin way kala badnaayeenno rasuulka ilaahay israarkiisa ka badnaa aada iyo aadna ugaba badnaa lajaharkiisa lajaharkiisna waa jira wax soo aroori weeye inuu axyaanan laba jahray saa daraaddeed asxaabtii rasuulka haddaan eegno qolooyin la jahri jiray baa jiray oo waxaa kaba mid ahaa abu hurayra waa la jahri jiray ibnu cabaas baa la jahrayey ibnu cumar labadaba suuradda iyo faatixadaba waa la jahrayey ibnu zubayr waa la jahri jiray asxaabta ibnu cabaasun saciid ibnu jubayr iyo cada iyo qolooyinkii reer maka iyaguna way la jahri jireen dee qolooyin siraysanaya sida ibnu mascuud iyo qolooyin kalena way jireen anasna waa kan san inoo soo naqliyey bal markaa waxaan leenahay jahrigii rasuulka ilaahay waa laga badan yuna waa inooga sugan yahay israarkuna waa ka badan ee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xaalkiisa uma badnaa marka labada xaalana salaadii midna waxba ay ku yeeleysaa ay ku keenaysaa maba jirto ee arrinka waxa weyneeye un tacasub qowl loo tacasubay ama dhinacan ha noqoto ama dhinaca kale haba noqoto ayaa khilaafka weyneeyey bal waxaan leenahay waa arrin sahlan fudud labada xaalaba ay wada banaan yihiin rasuulka ilaahay laakiin wuxuu u badnaa wuxuu ahaa israarka uba badnaa jahrina waa jiray oo awqaada qaarkeed isagana waa la jahray waana sidaa aimadu kolley kolley kitaabkaa irin sheegayana aqwaal dee culimadii aqwaashoodii taa iskaga daba tagtay ilaa kuweenii mucaasiriinta ahaa waaban kusoo naqliyey majmuuco kaba mid e bal kolley xaaladu taa weeye hadha waxaa imanaysa isimku aayad ka mida ma yahay dee qur'aankii matala eego wixii aan ahayn namli oo juz aayadeed uu yahay mise maaha taas baabka dambaan ku yar eegi doonaa baabu xujati man qaala albasmalatu aayat min awali kuli suuratin wuxuu u baabaysan yahay xujati man qaala bayaani xujati man qaala ciddii tidhi bal xujadeed caddaynteed albasmalatu basmaladu aayatun aayad weeye min awali kuli suuratin suurad kastaba bilowgeeda kaba mid ah siwaa bara'ata baraa-own mooye bal qolooyinkii iyagu taa yidhi wixii daliilkooda ahaa ama xujadoodii ayuu baabkiisi yahay xadaثna عaliي بن xujrin الsacdiy qala xadaثna عaliي بن msrin qala aخbarana الmkhtar بن fulful can anas bn malik xa وxadaثna abubakr بn abi shaybata wlfd lah qala xadaثna عaliي بن msrin can الmkhtar can anasi qala anahu qaal sanadka waa sanad aynu soo wada aragnay waana dee asaaniidii muslimkii uguba caalisanaa ama kuwii ugu caalisanaa buu kaba midiyo afar ba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh muslim uba dhexeeya wuxuu yihi anas ibn malik <clears throat> bayna rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam bayna waqti rasuul llahi rasuulkii ilaahay salى اllahu alayh wasalam data yowmin maalin bayna adhurina dhexdayada uu ku sugan yahay na masjidkay joogeen waana masjidkiisii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dadna way la joogeen oo dadku dhexdooda kuma sugnaa laftiga beynana horeba waan usoo aragnaye waa bayne oo xarakadii ama fadxadii nuuntu ay lahayd la jiiday uun ishbaacii nuunta ayay aliftu ka dhalatay markaasay beynaa noqotay <coughs> waxa lamidana iyaduna kol kol zaa-ido halka lalaba yimaado baynama marka bayna iyo baynama waa isla wada macnowno macno keliya inoo wada tilmaamayaan aliftuna waa ishbaac ah fadxaday kaba timi maadaas dee meelaha qaarkood baynada raacdaana waa maadaa zaa'idado iyadoo halkan timi data yawmina laftiga data waa iska ziyaada culimadu kuba tiriyaan oo macnaa waa maalin maalmaa kaba mida isagoo rasuulkii ilaahayna dhex jooga bayna adhurina iyo bayna dahraanaynhim iyo bayna dahrayhim iyana waa iyadna lafti axaadiisa kuma soo noqnoqdo macnuu waxa weeye isagoo dhexdayada ku sugan rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh meeshay joogeenna siday noo soo socota masjidka ayay ahayd ayaa maxaa dhacay id akfa ikfaa'atan rasuulka ilaahay wuu yargamay indhuhu isku qabtay oo bacnaa waa in yar waa seexasho yar oo kooban weeye rasuulka ilaahay iyadoo dadkii uu dhex joogo ayaa malaa uu yar lulooday kolleyda oo ama uu indhuhu isku qabtay ba adigu rasuulka ilah naama nawmatan khafiifa weeye uma rafaca ra'sahu madaxiisii ayuu sare u qaaday mutabasiman xaaliya isagoo ilka caddaynaya muusoonaya rasuulka ilaahay <coughs> waana qosolkiisii si uba badnayd oo dee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh san dee shamaailkiiba kuba soo aragnay saasaa xaaladiisa ama uba badnayd wey <coughs> oo mutabasiman faqulnaa waxaan nidhi markay arkeen rasuulkii ilaahay in yar buu gamay waa kan soo kacay ama indhii kala qaaday isagoo muusoonaya markaasaa nidhi faqulnaa waxaan nidhi ma adxakaka maxaa kaa qosliyey yaa rasuulallahi rasuulkii ilaahay dee kolley waxaan waa arrin soo korodhay rasuulkii ilaahay waa kanoo waa la fadhiyo sabab kale igu tiiriye markaa meeshii muu jirin way weydiiyeen waxay idhahdeen maxaa kaa qosliyay rasuulkii ilaahay qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh unzilat waxaa la dejiyey calaya korkayga anifan dhowaan waa dee qariiban un weeye anifan waata suuratu moxamed ba qur-aanka inooguba timi maada qaala anifan iyadoo dee luqada badani waa tan iyadoo la qasriyo oo aan la medin oo anifan la yidhaahaana luqo jirta weeye aan badnaynba bal labada sabcada labada qira'aba waa la aqriyey haddaba waxaa la dejiyey dhowaan suuratun suurad baa laygu soo dejiyey <coughs> faqara'a wuxuu aqriyey bismi illaahi الraxmaan الraxiim waa halkan maxalu shaahidku inaa acdaynaaka alkawhar faصali lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar suuraddaasaa laygu soo dejiyey baa rasuulka ilaahay yihi kolleyna markaa waxay dee anas ibnu malik baa xadiidka inoo warinaya ama se rasuulka ilaahay madiine markii la joogay unbuu la saaxiibay oo dee madiina markii uu yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh arrinkuna cid kale wuxuu inooga soo naqliyey maahay waa waaqaca uu joogo waa kan rasuulka ilaahuna dhex joogay leh oo dhexdayada kuba sugan taasi waxay keenaysaa suuradani inay madani tahay oo rasuulka ilaahay markii madiine intii uu joogay ay kuba soo degtay waana jiraan mufasiriinta qaarkood kuba taga inay maki tahay laakiin dee xujadan cad baan haynaaye keenaysa inay suuraddani ay madani tahay inay maki ahayn <clears throat> haddaba ilaahay bismi illahi الraxmaan الraxiim inaa acطaynaaka alkawthar ilaahay wuxuu uhi waxaanu ku siinay nebi moxamedow alkawthar kawtharna waa inoo soo socdaa tafsiirkiisu waa webi khayr badan ilaahay dhex dhigay oo ama khayr badan leh oo ilaahay siiyey ummaddiisuna iyadoo biyihiisaas ee xawdka uu rasuulkii ilaahay leeyahay ay kusoo dhacayaan ay ku aroori doonto xawdkana hore dee meanu inoo dambeeyaa intii aan shafaaciya meelaha soo haynayna waa tii aynu soo marnay haddaba kawtharkaasaanu ku siinay markaa fasalli dee kol haddii aanu nicmadaa weyn kuugu nicmayno khayrkaa badan in la koobi karahayn ee webigaasi kaba midyay aanu ku siinay fasalli lirabbika fasalli tuko lirabbika rabbigaa daraaddii oo ujeeddadu cibaadadaada iyo salaadaada ilaahay u khaalis isaga uba tuko cibaadadaada iyo salaadaada u khaalis yeel wanxar macnaha waa hadyigii geeli iyo wixii laba midka ka ahaa waa nusugii kaasna ilaahay daraaddii adigoo u gowracaya u gowr gowrac weeyaan oo u qalba taas oo de waxa weeyaan haddaba markay noqoto cibaadadaadii salaadii iyo hadday noqoto nusugaagii waaba nasikadii iyo wixii la gowracayey labadaba ilaah u ukhaalis inay khayrkaa badan buu ku siiyeyba weeyaan ina shaani'aka ka ku nacaya adiga ku nacaya nebi moxamedow walabtaru waa ka isagu dabada go-an oo de waana qolooyinkan iyagu sheegtay inay suuraddu maki tahay waa waxyaalihii ay sabab nusuulka kaba dhigeenba ee waan u dambayn karaa iyadoo sababta horreysay buu dambayn karaa arrinkuna intaasun kuma koobnaanaye waxaaban dee kuma fasiraynaa kii ku nacayay dhammaantii qorooyinkaa la magacaabay inaha kaba mid noqdeen ciddii locodka ahayd dhammaantoodba waa kaa dabada go-an aan khayr lahayn aan raad yeelanahaynba ee markii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caley dee intii maka laba joogayba inamadiisiina adigu ay dhindhinteen ayaaba ay dee caas ibnu waail bay yidhaahaan abulahab halkan waa dikrigii waa yimaadaa cuqbat bn abi mucayd ba barhkood ay soo naqliyaan inay yidhaaheen waaba daba go-an yahay oo raad ma laha oo maanta hadduu dhinto halkaasuu ku baaba-ayaayo oo ku dhammaanayaayo dee waa kaa wax raga oo ka hadhayaa maba jiraan ba markaasaa kaa adiga ku nacaya mubqidkaaga ee ku nacaya ama cadowga ku ihi huwa alabtaru waa kaa isagu dee isagu aan khayr kaba lahayn daba go-an weeye aan raadba yeelanahayn uma qaala bal aayaddaas suuraddaas uu aqriyay uma qaala wuxuu yihi atdruuna miyaa garanaysaan mal kwharu kowharkaa ilaahay isiiyey wuxuu yahay faqulnaa allahu warasuuluhu aclamu qaala wuxuu uhi fainahu nahrun webi weeye wacadaniihu igu ballan qaaday rabbi caza wajal oo calayhi korkiisa khayrun kahiiru khayr badani ku sugan yahay waa lafdiga kowharba macaanida uu luqada u yimaado waxaa kaba mid ah khayrka badan oo shicirka carbeedna waaba uba yimi isagoo macnaha leh khayr badan oo khayrka badanba weeye haddaba waxa weeyaan waa webi rabbi igu ballan qaaday oo khayr aad iyo aad u badani uu kuba sugan yahay huwa isaguna xawdun xawd weeye xawd baa laguma magacaabay dee biyihiisibaa xawdkan kusoo dhacaya horaynu taa usoo aragnay oo bal waxa weeyaan oo in xawdkan ama darkiisa biyahani wuxuu ugaba imanayaan webigan bay ugaba imanayaan cawtharka waana xawd taridu caleyhi ay kusoo arooreysa ummati ummadaydu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha aaniyatuhu weelalkiisuna cadadu nujuumi waa xidigaha samada oo ilaahay un og yahay intay tiradoodu ay tahay tiradoodaba weeye ama sida xadiidba kuba yimi weelalka iyo kiisaanta lagagaba cabayo ummaddaa dhammaan kuwoodii hore iyo kuwooda dambaba ciddii laga celiyey uun mooye kusoo wada arooreysa ee ummadduna rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh markii lasoo diray ilaa dee qiyaamadu ay dhowaanayso oo ummadda muxamediyada ee isaga raacdee rumaysay baa kusoo wada arooreyse haddaba way kaba badan yihiin xidigaha samada way kaba badan yihiin aniyatu cadad nujuum fayukhtalaju markaa lagu soo arooro dadku ay yimaadaan rasuulkii ilaahayna uu joogaba xawdka wuu joogaayo korkiisuu joogaaye ayaa fayukhtalaju ay yuqtadac way waa la goynayaa la goosanayaayo oo laga reebaya alcabdu addoon minhum dadkii kusoo arooray kuwo kaba mida ama mid kaba mida ayaa laga qabanayaa si aanu ugu aroorin xawdkan oo loogaba celiyo fa faaqulu waxaan odhan rabbi rabbigayow innahu min ummati waaba ruuxuu gartay oo dee waaba kuwii dee isaga dabadii markii uu tegay ba ridoobay markii uu wafaadayba ridoobay ama siimihii iyo calaamadii markii hore uu lahaa ee mu'miniintu lahaayeen baaba uga muuqanaysa marka dambe ha lagaba qaado innahu min ummati ninkan waa ummadaydii oo dee waa dadkii ay ahayd inay kaba cabbaan meeshan فيقول ilaah baa odhan maa tadri ma garanaysid adigoo ma ogin maa axdatha maa axdathat waa ummadaadu de waa qeyb kaba mida wixii ay laba yimaadeen bacdaka wixii dabada ay laba yimaadeen ee tabdiil ahaa tagyiir ahaa waxyaala ay laba yimaadeen war uma haysidee dee iyagu markaa aanay ku mudanayn inay kuwa kusoo arooraya khayr ka badan helaya ay noqdaan oo dee waataynu soo maray rasuulku inuu odhanaya fasuxqan suxqa زاد بن حجر في xadيiثi بين أظهرina في المسجد waa intaa في المسجد buu siyaadiyey وqاaل waxaan yihi lakin riwaayadiisa ma أحdaثa baعdaka oo markaa farqiga udhaxaynayaana ma أحdaثat ummadii baan ka dhigayna ummaddu de waana qeyb kaba mida ummadii oo dhan ma ahe wixii ay la yimaadeen ay sameeyeen ay soo darisiisteen adiga dabada war uma haysid haddii ma أحdaثa la ydhahna waa cabdigan weeye waa kan isaga laga dhex saaray dadkii laga soo gooye <coughs> oo laga reebay ayaa ma axdatha wixii uu laba yimid de kollay mid keliya ma noqonayone waa dee nooc jinsiga saasbe ma axdatha bacdaka adiga dabadaa wixii uu sameeyey uu laba yimi taas war uma haysid xdثna abو qrayb محamed بن العلاء qال أخbarana بن فضyل عن مختار بن فلفل qال أنه qاaل سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إغفاءة binaxwi xadiid ibni musirin xadiidkii ibni musir mid laba mideen imaka kaba soo baxnay <coughs> hayra anahu qaala wuxuu yihi nahrun waa webi khayr in kowharkani wacadanihi rabbi caza wajala igu ballan qaaday fi ljannati jannada dhexdeeda kuba sugan oo caleyhi xawdun kolle xawdka waa khaarij aljanna waa kan lagu soo aroorayo weli dadkii xataa aan jannada marka ama dad lagaba celinaya markaa ku imanaya kusoo dhowaanaya marka dambe lagaba leexiye ee laakiin biyaha ugaba imanaya weeyaan webigaa jannada kuba sugan caleyha xawdun walam yadkur muu sheegin aniyatu cadad nujuum kolle xawdku waanu inoo dambeeyaa baan idhi wax horena waan soo aragnay <clears throat> bal xadiid kale wuxuu usoo qaaday xaggan bisinka unbu halkan usoo yimo munaasabadu taa weeye waayo salaad dhexdeed baan kuma jirnaa calaaqo kale iyo munaasabo kaluu salaad la leeyahay maba jirto eh, bal xagga bisinka marka la eego aayad qur'aana ma yahay mise maa horta iyada juz ama qeyb aayadeed oo kaba mid aayad kaba midoo suuratunamriya taasi waa qur'aanka waa ijmaaci muslimiinta taas ruuxataa diida ama halkaa beeniyaana waaba kuba gaaloobaya waxaa kaloo iyadna laysku waafaqsan yaho culimada ay kuba ijmaacsan yihiin <clears throat> markay noqoto suuradan tawba la yidhaaho inaanu waxa weeye iyadana aanay qeyb kaba mida ahayn aayad kamida ahayn ama bilowgeeda aanay kuba sugnayn taasna iyadana waa waxay kuba ijmaacsan yihiin khilaafku markaa waxa weeye <clears throat> bal suurada kale oo faatixadu ay kaba mid tahay bisanku muxuu yahay aayad kamida ma yahay mise maaha labada xaalo waxaan nidhi waa itifaaq markay noqoto ama ijmaac hadday tahay suuratu naml iyo hadday tahay inaanay ka mid ahayn suuratu baraa aanay kaba mid ahayn taas labadaasi waa ijmaacba culimmada qaar u kolley dhowr qowl baa meesha jira qowl waa qowlkaa imaam malik iyo loo tiiriyo qolooyin kale oy leeyihiinba bal namli mooye meel kale oo qur-aanka ka mid maaha taas waa qowlkood weeye waanay jiraan qowllo waa qowlkaa muqaabilkii ah oo isagu kaba dhigayo dee faatixadii markay noqoto iyo suuradaha kaleba inay qeyb kamida ay faataxadu ta ama bisinkani uu yahay oo ayad kamida wa uu yahay bal taasi waa mid xujadooda xadiidkan baa ka mid noqonayo rasuulka ilaahay markii suuraddan laguma soo dejiyey bisinkii waa laba socday waxaa kaloo abi da-uud iyo kuba sugan xadiidkuna waa xadiida saxiixaba ibnu cabaas inuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh muu garanayn suuraddu inay dhammaatay xataa tanzila calayh bismi illaahi raxmaan raxiim o suuraddu inay go-day suuraddii hore socotay aayaadkeedu ay soo degayeen inay dhammaatay ilaa bisinku uu soo dego macnaa waxa weeye haddii dee say suuraddu u socdaan marka ay suuraddaasi go-do suurad kalaba bilaabmayso bisin baa imanayo markaasuu garanaya suuraddii hore khalas inay joogsatay ama ay dhammaatay ay buuxsantay oo arrinku uu yahay tani suurad kale ay hordhac uba tahay bal taasna in waxa weeyaan waaba xujo xujo kaloo leeyina waan sheegi doonaa haddii ala yidhaaho de xujooyinkooda ay ta uguba xoog badan ah ee waxaa jirta iyaduna kolley waa qowl labadooda uba dhexeeya oo culimadu kolley qaya doortaan sida ibnu taymiya iyo waana ibnu mubaarak iyo qowlkiie waxa weeye un horta aayad faatixadii kamidana maaha in walow dee qolooyinka aan meelaha kala sugin faatixada khilaafkooda haddana imanayo oo qoley in suuradaha kalena laakiin waa aayad gaar ah oo qur-aankii dee nasuulkeedu haba soo noqnoqda eh fasligaasba imika ay iyadu ku sugan oo ujeedadu suuraddii aayad ka mida ma aha laakiin waa aayaddan iyadu gaarka ah oo qur-aankiina kaba mida in suuradihii qur-aankana taa uba dhaxaysa ee laakiin gaar ahaanteed aayaddeedii ah oo aayad iyadu gaaraba oo ujeedadu fasli loolaba yimi tabaruk loolaba yimi laakiin iyadu suuraddii kamid maase waa aayad qur'aan oo munfasil oo gaaraba weeye taasna waa qowl matalan labadaa qowl uba dhexeeya e qolooyinka haddaba bal matalan waa ta aan sheegnay xujooyinkooda wax kaa mide eh. laakiin xujada ugu weynaa culimada le faatixada iyo keyrkeedba waa aayad kaba mid ah iyagu waxa weeyaan xujadoodu ay tahay bisinku suuradaha qur'aanka o dhan waxaan tawba ahayn saxaabadii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markay qur-aanka qorayeen iyagoo ka dhowray oo ka ilaaliyey qur-aan wixii aan ahaynba inay khadkii musxafka kuba qoraan saa daraaddeed xataa magacyadan iyo umuurahan xataa imanka masaaxifteedna kuba qoran ee tirada aayaadka iyo magacan suuradda iyo balbe matalan taas iyo dee xarake iyo waqtigoodni umama yeelin umuurahaasi aanay waqtigoodii kuba qornayn iyo umuurahaas oo dhami aanay kuba qornayn ayay khadkii musxafka ayay saxaabadii kutubtii musxafka ay bay ku qoreen waana itifaaqoodiiba ahayd ijmaacoodna wuxua qur-aan waxa aan ahayn inaan lagu qorin halkaasi qur-aan mujarada un laguma qoro bal taasi marka waxa weeyaan waa xujada iyada dee ummaddii muslimiintayda kaba dambaysayna dariiqaasun bay wada mareen waana taa isku wada waafaqeenba bal matalan markaasoo waa tan bara-a bilowgeedba iyagii may qorin dadkii ka dambeeyeyna may qorinba bal markaa xo xujadooda ugu weyne taaba weeyaane markaa waxaan leenahay un imika horta in markay noqoto gees waxaa laga yaabaan inay dee qira'aadkii taasna ku kala dunaadaan marka la eego qira'aadkii quraduba taa ay kuma kala dunaadaan markay namli ay noqoto waa ta aan nidhi dee waaba ijmaac oo inkaarkeedu kufri buu keenayaaba taas bay nidhi suuratu bara'ana ka mid maaha bal umuurihii kale kollay khilaafkaa weyn baa jira khilaafkaa weyn baa jira khilaafkaa weynee jireena wuxuu keenayba inaan bal mثalا walow dee ay khadkii musxafka ay kuma qorantayo taas oo kale ay tahay hadday qolooyin culimada kaba mida ay ah idhaaheen aayad qur qur'aan halkaa mooye ka mid maaha inaan la odran qur'aankii qeyb kamiday diideen oy inkireen oo halkaa iyagii lagu takfiiriyo ama wax lagaba sheego qoladii kalena lama odhan qur-aan waxaan ahayn bay kitaabkii ku sugeen kuwii iyagu lahaa aayad kaba mida ah, iyaguna halkaas dee qur'aanna iyagoo hadda wixi aan qur-aan kaga mid ahayn in la sugo inuu kufri keenayo ama la enfiya taa iskuma waafaqsanayn waa arrintan jirta daraaddeed ee arrinkuna uu dani noqday bal markaa laakiin waxaan leenahay xadiidka abi da-uud oo kale iyo kan aan hayna iyo bal mafaatixadii aayad ka midayihin mise maaha oo xadiid hore aynu soo marray qasamtu salaata baynii wa bayna cabdi taasoo xadiidkaasna aanay laba socono bal markaa kaasna jaanibkaa inaanay kaba mid ahayn adiladii la dariishaday kii ugu xooga badnaa bal iyadoy umuurahaasi jiraan laakiin haddana sugitaankan iyo xadiidkan imika aan hayna iyo xadiidkaa kale imika abi da-ud iyo kolley waxay keenayaan bal ha laba yidhaaho aayad qur'aan oo dee gaaro intii qur'aanku soo sooba noqnoqotay sidaa xadiidkaasi keenaye laakiin inay horta dee qur'aankii kaba mid tahay qur'aankii ay kaba mid tahay bismi illahi الraxmaan الraxiim kamidba weeye hadhow intaa wixii dhaafsan suuraddan kamid maa mise kamid ma aha malala aqriyaya suuraddan mise lamama aqriyayo waa umuuro kolley dee kolley ijtihaadna ukhuduucaya cid kastaana xujadeedii leedahay arrinkuna aanu saa usii weynaaneyn markaa khilaafka meesha jira ee laakiin de waxa weeye arrinku waa inay bal matalan marka la eego soo degitaankeeda iyo taas imaka xadiidkan anayn iyo xadiidka abi daawud iyo taasiyo ay keenayaan inay qur-aankii horta bal kaba mid tahay si guudba weeye wixii intaa dhaafsanee ah suuraddan fulan iyo suuraddan kamid ma kamida ah mise maaha ma aayad suuraddan kamida ah mise maaha bal taasi iyadoo kolley baab kaley noqonaysaa laakiin dee qur-aannimakeedii waa waxay noo sugan oo haddii aanu halkan kale inooguba sugnaadno dee suuratu bara suuratu namli ayaabuu inooguba sugan yahay <clears throat> baabu wadcu lyad yad bab wadci yadihi اlyumna calى اlyusra bacda takbiirati اlxraami taxta sadrihi fowqa surati wawadcihima fi sujuudi calى اlardi xadwa mankibey waa tarjamo dheer barhkoodna aan xadiidka aanay kuba sugnayn marka wuxuu yihi sheekhu haddaan horta laftigiisa laqbeeye tarjamada inoo taala baabu wadci yadihi اlyumna ama wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay ruuxii musaliga ahaa gacantiisa midig dhigitaanka uu dhigayo cala lyusra gacanta bidix korkeeda waa intaa dee diraac iyo intan kale dee ilaa masalan kafka iyo bacda takbiirati اlxraami intuu allahu akbar yidhi dabadeed taxta sadrigi laabtiisa hoosteedna uu dhigayo fowqa suratihi xundhurtiisa inta ka sarreysa laabtana kaba hooseysa udciba labada gacmood weeye dhigitaankooda la dhigayo fi sujuudi marka iyada la sujuudayana calى اlardi dhulka la dul dhigayo xadwa muntibayintaa labada garab ku toosan oo markaa laba arrimoodun baa meesha horta inoogu suganun ruuxu markuu salaada galo ee uu xidho gacmihii ma sii daynayo oo ma laalaadinaye uu laabayaayo uu isduldhigayaa gacantii midig buu tii bidix duldhigaya gacantii midig buu tii bidix duldhigayaa taasi waa mid arinta kale sheekhu xadiidka inooguma sugno iyada taasi halkan inoogu sugan horta xadiidka inoo imanayaan ujeedaaye halka uu dhigayaana waa inay tahay inta laabta ka hooseysa xundhurtana ka sarreysa bal markaa taaba wey arrinta kale iyadana tarjamada uu kuma sheegay waxa weye marka uu ruuxu sujuudo labada gacmood dee ma dambaysiinayo halkaa dhinaciisa iyo ama jilbihiisa hortoodiyo ma dhigayo iskamana horreysiinaye labada garab inta ku toosan ama halkaa wejigiisu labadiisaa dhinac hareeraheeda ayuu dhigayaa oo saasuu u sujuudaya taasna waa xaggii sujuudi bal markaa waxaan leenahay xagga dhigitaanka gacmaha laysdul dhigayo iyo xagga marka la eego dhulka dhigitaankeeda intaba xadiidka way noogu sugan tahay laakiin taxta sadrii fowqa surati kolley waa tarjamo imaam nawowi xadiiskuna taama keenayo horena waan usoo sheegnay habeenadii aan yar haynay kitaabka madkhalka aan kama sii hadlaynay intaynaan xataa muqadimada bilaabin waxyaalahay dee culimmadu eh, tarja markaan ka hadlaynay tarjamadan inaanu muslim lahayn shuraaxdii iyo culimmadii ka dambeysay ay leeyihiin oo weliba ta u badani taa nawowi tahay awqaadda qaarkeed kolkol inay dhacdo dee in ama xadiid kaloon meesha kusoo aroorin ha lagaba qaato ama kolkol madhab waxay qabtay lagaba qaatee inay dee taraajimtooda kusoo yar aroorto kolkol waxaan xadiidku daliil uba ahayn kolley halkan in hore maan soo aragay halkan caawa taxta sadri wa fowqa sururati iyada waa ta meesha jirta oo xadiidka inooguma sugna haddaad axaadiis ahaan eegnana kolley waxa ugu sugan ee meesha soo arooray waa calaa sadrihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh laabtiisa korkeed inuu dhigi jiray bal taa marka dambe an yar eegi doonaaye lakiin waxaan leenahay un taxta sadri fowqa surati xadiidka ina wax meel uu markaa inoogu sugan oon ka qaadanayna iyada ma jirte waa waxa ku ziyaadsan ama ziyaado ah oo imaka xadiidkii adigu tarjamadan intan way la dheertahay un baan leenahay xadiidka inoo soo socda xadaثna زهير بن حرب qال xadaثna عفان qال xadaثna همام qال xadaثna محamed بن جuحاadة qال xadaثnي cabدالجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهma xadaثah عن أbيه وائل بن حجر bal سندka kolley عفان الصفاr iyo همام بن يحيى iyo waa dad aan soo aragnay محamed بن جuحاadتna waa nin taaبiciya oo ثiqo oo taabiciintii raggii ugu dambeeyey xadiidkan iyo xadiid dambe oo kollaya xagga xaj dhexdii ah ayuu leeyahay kitaabka kuleya wax kale kuma laha cabduljabaar ibn wailna waa nin isaguna taabiciya isaga ayuu ka yar weyn yahay waa taabici xadiidkan oo keliyu kitaabka muslim kuleeya xadiid labaad kuma laha oo bal masalan taas aaadi axaadiisu aabihii ka wariyana dee kitaabka inooguma sugnay axaadiistaase waxay yidhahaan aabihii wax kamuu maqlin isagu oo axaadiisu aabihii toos ugaba warinaya waayl ibnu calqama maanta walaalkii baa udhaxeeye waayl ibnu xujrin baan ujeedaa waa axaadiis irsaal kuba sugaya ama inqidaac jiro waxaa markaa ku xiga calqamat ibnu waayl markaa maxaa inoo meesha ah saddex taabici oo xadiidka ayaa kala warinayo sanadka inoogu wada sugan <coughs> cibaarana way raacday wamawla lahum nin mawaalidoodii kaba mid ahaa ninka laynooma soo magacaabin maqsuudna maaha maanta dee xadiidka calqamuu la socdaayo ibhaamkiisa xadiidka waxba ma yeelayo haddii aanu isagu yahay ka keligii xadiidka warinaya de wuxuu noqon lahaa xadiidka waxaa ku iman lahaa cilaa ku iman lahaayo raawi aan la garanahayn baa kuba sugnaan lahaa laakiin maanta waa taabicun calqamuu laba socdaa calqamaan ictimaadsanayna oo dee ninkaa aan garanayna ina waa ilba ah weeye oo kolley isagoo axaadiis kale oo inoo dambaysa leh wacalqamat can calqamat bni waairin annahumaa xadahaahu haddaba eeg calqamahan iyo mawlahan ay lahaayeen ayaa labadoodu cabduljabbaar ibni waail hadda calqama iyo cabduljabbaarna waa walaalo u wada warramay iyo uga warrameen waa can abihi aabihii waail ibni xujrin kolleyna xaafid xajar baa qolooyinkiina taqriib haddii cidi ay haysato markuu calqame tarjamadiisa dhiganayay wuxuu ka cabiray cibaaradiisaa dhacday lam yasmac min abihi abihi kamuu maqlin wax taasna waxay ka dhigan tahay markaa axaadiida caynkan ee muslim inooguma sugan inay inqidaacisheen jireen lakin taasi waa hadal yaxya ibnu macin yihi kolley saaxaf ibnu xajarna yidhi halkaa waa yaxye hadalkiisii ama waa qowlkiisii arrinku taa maaha aabihii waxbuu ka maqlay cabduljabaar baan wax ka maqlin laakiin calqama uu ka maqlo insha allahu tacaala xuduud baan kuma arki doonaa kitaabka haddii ilaahayna gaadhsiiyo isagoo le xadathanii abi matnigay kuma sugan tahay aabahay baa ii warramay isagoo calqama le markaasaa xaafid kaba dhacday halkaas kolley waa yaxya ayaa yidhi waa yaxya ibnu macin hadalkiie laakiin arrinku taa ma aha <coughs> anahu ra'a nabiya salى الlahu عalيه waslm wail ibnu xujrin wuxuu arkay rasuulkii ilaahay oo rafaca yadayhi labadiisii gacmood sarow qaaday xiina dakala fi salaati markuu salaadii galay oo markuu salaadii galay ayuu gacmihiisii sarow qaaday kabara xaalu yahay mid takbiiranayo o allahu akbar buu yihi o qad kabara w kale waan iska xalayna o macnaa waxa weeyaan labadii gacmood bu saroqood horeynu usoo marrayba gacmaha sarawqaadkooda iyo dee siyaalihii dhacay riwaayaadkii waataynu soo marray ma intaan waxa weeyaan takbiirta horteed buu sarow sii qaadaya mise mar buu la qaadaya mise dabadeedba isagoo takbiirtay buu sarow qaadaya waxyaalo saasa ayaynu soo aragnay waa u takbiirtay wasafa waan u sifeeyeyoo hamaamun hamaam xiyaala udunay macnaa waxa weeyaan gacmahan uu sarow qaadayey xiyaal waa muqaabil dhegihiisa tooskooda ayuu bal matalan gacmihii gaadhsiiyey ee horeynu laakiin intaa wax ka basisan baynu usoo maray sumartaxafa bihawbi kolley waa laga yaabaa dee wakti qabowna way ahayd markuu saro qaaday <clears throat> gacmihiisi sare u qaadoo salaadii xidhay ayuu go-iisii ama maradii uhuwanaabu isku soo deday si gacmihi ay u qarsoomaan oo waa isku dado adig horta allah gacmii buu soo saaray horta sare u qaaday macnaha isagoo maradii ku dadan hoostii un saa kamuu waxa weeyaan intuu saro qaaday oo uu xidhay ayuu maradiisii uu hilaatay ama isku daday uma wadaca yadahu markiu saas ayuu dul dhigay gacantiisii alyumna midig cala lyusra tii bidix buu dul dhigay falama araada markuu doonay an yarkaca inuu rukuuco rasuulkii ilaahay ayu akhraja yadayhi min athawb gacmihuu saro qaadaya isagoo maradii uu ku dedna un ku dedan gacmii intu hoosta sare ugaba qaaday muu rukuucine horta uu soo saaray gacmii buu soo saaray markaasuu sare u qaaday uma <coughs> rafacahumaa uma kabara markuu sare u qaado allahu akbar yidhi o farakaca uu rukuucay falama qaala markuu yihi samica allahu liman xamidah markuu yidhi ayuu rafaca yadayhi waa markii uu soo toosay rukuucdii ayuu haddana gacmihiisii sare u qaaday waa saddexdii mawladoyn hore usoo aragnay meel afraadna waa tan soo ogaanay falamaa sajada markuu sujuuday ayuu sajada sujuuday bayna kafayhi labadiisa kaf dhexdooda oo ujeeddadu markuu gacmihiisii dul dhigay wejigiisu wuxuu ahaa ugu dhexeeyey labadiisa kaf gacno xaggan ay ka jirta gacno waa halkii uu lahaa imika tarjamada labadiisa garab in ku toosan oo dee ruuxu haddii u dhigo aanuu dib u dhigin de horena aanu udhigin oo hore dee gacmihii baa markaa malaa jeegsanayo markaa gacmihii buu goglanayaabe goglanayabe gacmihiisina hayo oo kale wejigii wuxuu udhaxaynayaa labadii gacmood buu udhaxaynaya taasba weeye sajada bayna kafay baa taa macnaheedu unuya <clears throat> markaa kolle xadiiska xagga rafciga horeynu usoo maraye waxaa inoogu sugan un salaadii intuu galay dabadeed buu maradii huwaday rasuulki ilaahay marka camalkaa yaree koobani salaadii inaanu waxyeelo inaanu burinahayn waayo rasuulku u xidhay markaa salaadii u gudagalay waana kan maradii huwanaya taasi inaanu salaaddii burinahayn oo kale inay ka barato martaxafa saddexdii meeloodee aynu horeba usoo maray in gacmaha sare loo qaadayaana xadiidka way nooguma sugan tahay arrinta kale ay noo soo kordhi kartaana rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh markan uu gacmaha sare u qaadayay isagoo maro huwanaa uu soo saaray oo markaa taasna waxaaban laynay dee laazim maaha waajib maaha oo xataa rafcigii waatay aynu soo marray xukunkiisiibe waajib maahe laakiin haddana sidan rasuulkii ilaahay yeelay inay mustaxab tahay gacmo inay muuqdaan gacmo inay muuqdaan waayo rasuulka ilaahay waa kan markii horena intuu nuu sii huwan marada gacmiibuu muujiyey haddana taasi markii dambe uu rukuucayeyna ee uu doonay inuu gacmihii sare uqaadana gacmihii uu muujiyey oo maradii uu kasoo hoos saaray oo bal markaa in kashfulyadayn cinda rafci ay istixbaab meeshii jiro xadiidka way nooguba sugantahay arrinta kale meesha jirtaana wadcu lyumna cala lyusra waa labada gacmood in laisduldhigayo marka takbiirada exraamka dabadeed bal taasba weeye kolley masaladuna khilaafkeed bayna ahlicilmi waa jiraaye axaadiista waxay keenaysa waayo wax kaleba ma jiraan axaadiista jamaahiirulculamaana ay kuma tegeen horta waa inaan gacmihii lasii daynayne ama salaadu sunna ha noqoto ama salaadu farad ha noqote gacmihii la laabayo taaba weeye kolley madhabka maalikiyada xataa muwadaa maalik gacmahan la laabayo ayuun baa kuma sugan xadiiskuuba u wariyey laakiin ibnu qasim nin la yidhaaho ayaa wuxuu kaba wariyey imaam malik sii deyntaas buu kaba wariyey tii bay ree intoodii badnayd ay kuba tegeen khaasatan dee madhabta maqaaribada ku faaftay oo dhan ibnu qasim dariiqiisina kaba faaftay tii bay kuba tegeen oo markaasa waxay noqotayba maalikiyada qowlkoodii inaanay dee qowlkaa kaleba agtooda madhabkii kuba sugnaydba aanu mashhuurba noqon ee bal maalikiyada taa jira dee sheecadiiya waxyaalahaasna waa kuwan way irsaareen horta zaydiyadana aan aragnayba <clears throat> taaba weye lakiin arinku xagga meesha la dhigayo oo kale bal maala waa umuuro bacd aculamaa sida dee abu xaniifa iyo qowl madhab axmed lagaba soo naqliyena weeyaan xunurta waa lagaba hooseysin kole cali bn abi aalib laba qowl ay utiriyaan mid kaba mida weeye qowlna waxa weeyaanba oo waxa weeye e, inuu kaba sareynayo xundhurtu laabtana kaba hooseynayo waa qowl ka madhabta shaafici mashhuurka kuba waana kan uu tarjamada sooba dhigtay <coughs> de waxaanan leenahayba xadiis waail naftiisa ayaa wuxuu kuba yimi waailkan imakaan hayno wuxuu inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh arkay isagoo wadaca calىa sadri laabtiisa korkii laabta macnaa ugama jeedno halkan dhuuntoo kalo ilaa halkaas dee dhuuntii weeye taasi laabta maaha Eh, lakin de waa intan <clears throat> adigu laabta lagu magacaabo inuu intaa duldhiga kole xadiidka sariixe meesha jiraana taasba weeye rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh lnana waa inoogaba sugan yahay bal taasba weeyaan ama waxyaalaha kale oo kale eh, kolley xadiidkaas ba ah xadiidka cadna inoona sugan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh halkaa inuuba dhigayay gacmahana intaas maxaanay culimadu yidhahan xikmadda kuba sugan gacmahan laysduldhigayana xagga khushuucda ayay u dhowdahay iyo gacmihii dee markaa ilaalaadaan waabay dhaqdhaqaaqi karaane iyadoo dhaqdhaqaaqii iyo cabadkii looba diido khushuucdiina way uba dhowdahay dee bal sunii rasuulka ilaahi weeye salawaat ullahi wasalaamu calayh iyo sidii nooba jideeyey oo bal matalan taasba weeyaan kolley <coughs> dee qowlka malikiyadana waataan soo sheegnay xataa madhabka inuu dee muwada waxa kusugan kaas inuu yahaybe laakiin de riwaayo meesha lasoo naqliyo daraaddeed ayun baaba ay qaatay madhabkii markaa dhexdoodii kuba shuuroobe lakiin axaadiisa waxay nooguba yimi taasuba weeyaan aimadii xataa xadiidka iyo madhabka kasay caddeeyaanba iyaguna baabu tashahudi fi salaati <clears throat> atixiyaadkii salaada dhexdeeda la atixiyaadsanayay baabkiiba weeye xadaثna زahir بن xرb وcثman بن abi shaybta واسحاq بن ibrahima qala isحاq aخbarana وqala اآkخrani xadaثna jarيir عن maنصuر عن أbي وائل عن cabd اللahi qال أنه qاal kollay sanadku waa dad aan soo wada aragnay isxaaq iyo qolooyinka kalena akhbarana iyo xadaثana un bay ku kala duwan yihiin sheekh keliyay wada leeyihiin markaasu waxa uu yihi iبن masعوud kuna waxaana naqulu kuwa yidhaaha fi salaati salaada dhexdeeda khalfa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay gadaashiisa aلsalaamu عalى الlah aلsalaamu عalى fulan ujeedada markaa ay fadhiistaan atixiyaadkiina weli ama tashahudkiina looma jidayn ayaa ay odhan jireen aلsalaamu عalى الlah aلsalaamu عalى fulani faqaala lana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu nagu yihi data yowmi maalin in allaha ilaahay <coughs> wsalaamu isaga aya ah asalaam oo dee asalaamba waa magac magacyadiisa kaba mida weeye ilaahay waa salaam waana kaa naqaais dhammaanteed ka nasahan isagu oo waxa weeyaan oo waa ismi asmaadiisa kaba mid a weeyaan shariik iyo nidi iyo inuu yeesho taas waa ka nasahan yahay naqaisna waa ka hufan yahayba isagaaba salaam ah ee faida qacada hadduu fadhiisto axadukum axadkiin fi salaati atixiyaat salaadii uu fadhiisto oo atixiyaadkiiba ufadhiistay falyaqul ha yidhaaho ataxiyaatu lilahi wالصalawaatu wالطayibaatu السلام عaليka أيهa النبي ورحمة اللahi وبaرaكاته السلام عaلينا وعلى عباad اللahi الصالحين intaa ha yidhaaho iyo dee shahaadadna waa inoo dambaysa looguma magacaabay tashahudka lafdiga dee loogu magacaabayba weeyaan التaحiyaad waa jamcu taxiyatin <clears throat> waxaanay taxiyada mulkiga waa la yidhaahaa albaqاء alcadama alxayaaتba ee salaamtan laysa salaamana waa tan iyadana taxiyaad waaba laguma jamciya marka macnaha wuxuu noqonaya un waa ataxiyaatu haddii aan idhaahno cadamo haddaan idhaahno boqo ama mulkiba ilaahay buu subxaana watacaala keligii uba sugnaadayba waxaa kale dee yidhaahn halkan qolooyinkii kitaabka ama axaadiisa sharxay carab boqoradoodii mid kastaa taxiye u gaaroo lagu salaami jiray buu lahaaba marka macnuhu waxa weeyaan taxiyaad dhammaanteed cidda mudatay ee lihi ilaahay subxaana ba weeye bal haddaan dee iskagaba fasirnaa albaqa iyo alcadamana waa macnahaasoo isagaa dhab ahaan mutay <coughs> wasalawaatu salaaduhu waa salaadihii bal masalan oo imaka macruufad ahayd ee laba yaqaanay ama dee macnihii luqawigaayoo dee ducooyin iyo tadaruc dhammaantiiba lilah ilaah buu usugnaaday wاطayibaatu kelimaadkii fiicfiicnaa iyo hadaladaa fiicfiicanna ama waxyaalaha fiicfiicanna dee iyaduna waa lilahi subxaanaه wataعaalى aلsalaamu عalayka ayuha الnabiy وraxmat الlahi وbarakatu waa salaam rasuulka ilaahay la salaamayo intii dee bal matalan ilaahay subxaanaه wataعaalى taxiyo iyo dayibaad iyo salawaadba loo sugay dabadeed <coughs> aلsalaamu عalayka ayuha الnabiy وraxmat الlahi وbarakatu aلsalaamu عalayna وعalى cibaad الlahi الصاalixiin marka wuxuu rasuulka ilaahay yihi faإidaa qaalaha addoonkii ama shaksigii markuu salaad u fadhiisto markuu taa yidhaaho u yidhaho aلsalaamu عalayna وعalى cibaad الlahi الصاalixiin uu yidhaaho asaaba ducadaasi waxay asiibaysaa ay gaadhaysaa kula cabdin addoon kastoo lilaahi ilaahay usugnaado saalixin fiican oo subanba ducadaasi way gaadhaysaa oo dee waxa weeye oo adigu bal matalan taas cabdiga saalixana waa ka ilaahay xuquuqdiisa iyo xuquuqda addoomahaba uguma gudba may uqumaan leeyahay ee uu ku kacay laba yimaada de waxay u gaadhaysaana dee kutubta usuulkaba laguba yaqaano lafdigan imaka inay assalaamu calayna wacalaa cibaad asaalixiina ashan asaalixiin ku jirta waa jinsiyada ahayd marka maxay keeni istiqraaq iyo cumuum bay faa'iideyneysaayo waa saalix baa macnuu noqonaya haddaba ducadaasi waxay gaadhaysaa salaamtaasi ay gaadhaysaa addoonka soo saalixa ama samaha jooga ama dhulhaba jooge ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh waa dee khaatimadii tashahudka tashahudna dee waxaa loo yidhiba waa dee lafdigan kuwa sugan weeye ashhadu an laa ilaha illa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh intaa haba yidhaaho uma bacdigeed yatakhayaru wuu dooranayaayo min almasalati ducada iyo baryada maasha oo markuu atixiyaadkii dhammaysto salliga rasuulka ilaahay lagu salliyaana waaba inoo dambeeyaaye laakiin markuu intaa dhammaysto xagga ducada wuxuu ku ducaysanayo dee isagaa wixii uu <coughs> kolba u baahan yahay uu doonayo khayr adduunya khayr aakhiraba isaga kala dooran wax gaaroo loo xadaynaya maba jirto walow tii maasuurkayd ay dee ta horeysa ee mudaantale ay tahay uma yatakhayaru min almasalati ma sha riwaayaadkuna way noo socon xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاr qال xadaثna mحamed بن جعفر qال xadaثna شhuعبة عن maنصور بhda الإسناad مثlh waa xadiiskii hore un walam ydkur lakin muu sheegin ثuma yتkhayaru min الmasألة ma shاء xadaثna cبد بن حmaydi qال xadaثna xuseين بن الجuعفي عن زائدة عن maنصور بhda الإسناad مثla xadiiثihima isagoo xadiiskoodii hore un laba mid ah labadiina horeynu soo maray eeg mansuur baa xadiidka marka horeba laysugu imanayey jariir ibnu cabdilxamiid baa kii hore ka wariyey riwaayadan dambena waxaa kaba wariyey shucbaa mansuur kaba wariyey taas maka riwaayada saddexaadna zaa'ida mansuur kaba warinaya marka labadii hore waa shucbe iyo jariir xadiidkoodii mid laba mid ah <coughs> wadakara fi lxadiidi wuxuu ku sheegay laakiin haddii xadiidkii shucbe aanay ku jirin uma yatakhayaru min almasalati ma shaa uma liyatakhayar ha doorto bacdu intaa dabadeed waa intuu tashahudkaa dhameeyey dabadeed min almas'alati ma shaa wuxuu doonaa o ma axaba ama wixii uu jeclaado xadaثna yaحya بن yaحya qال aخbarana abu muعaawiyaةa can اأcmaشhi can shaqiiqi can cabdالlahi بni mascuudi qaala kunaa waxaanu ayn ida jalasnaa marka fadhiisana maca الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay maciisa fi salaati salaada dhexdeed aan u fadhiisano bimili xadiiثi mansuurin xadiidkii mansuur ayaa muxuu ahaa kuna naqulu fi salaati khalfa rasuuli llahi halkaa bedelkeeda ayaa muxuu yihi kuna ida jalasna maca nabiyi rasuulka ilahi bay ku daba tukanayaan salى الlahu عalيه wasalam fi salaat waa markaan fadhiisano waa halkan atixiyaadka la aqriyayo ayaan hadalada odhan jirnay bimili xadiiثi mansuri waqaala waxaan yihi uma yatakhayaru bacdu min adducaaءi ma axaba aw ma shaad وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qala xadثna abu نعaymi qala xadثna sayf بن سlayman qala samictu mujahida yaqul mujaahid baan maqlay isagoo leh xadaثanii cabdالlahi بن skbrةa qaala samictu بna mascuudi yaqul calamanii rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa i baray التashahud atixiyaadku i baray kafii bayna kafayhi isagoo kafkaygu labadiisa kaf dhexdooda iyo macnaa rasuulkii ilaahay ayuu afkiisa ka qaaday markan uu barayeyna isaga gacantiisan ama kafkiisani rasuulka ilaahay labadiisa kaf uu dhexdooda saa ugu jiray rasuulkaasaa uhayey markaasaa muxuu ihi kamaa yucalimuni suurata min alqur'aan si suuradda qur'aanka kamida waa alfaadiisa si ugu dabdinayay ugu sugayay suuradda qur'aankaa ii baro ayuu ii baray waktasa tashahud tashahudkii aynu soo maray dabagalay tatabucay bimil maktasuu kii ay raggii horeba sheegeen oo waxa weeyaan dee inay riwaayadii hore ee uu imika mansuur kama warinayay isagu saynu soo marnay abi wail can cabdillaahi tii mid laba mid ah waa atixiyaadkiisi waayo alfaadiisi waa islaba mid dad badanna ibnu mascuud way ka wariyeen asaniid ama tashahudaadka rasuulka ilahi noogaba sugnaadayna ka ugu heer sareeya ugu sixo badan ba weeyaane mid labaadna waa kan kolley ka saddexaad waan iska dayn doonaa mar baan axaadiisa ka wada hadli doonaa xadaثana qtaybat bnu saciidi qaala xadaثana laysan xa وxadaثna mحamed بن رمح بن المهاجir qala aخbarana layث عan abi زbayr عan سacيid بن jubayri وعan dawusi عan iبn cabasi oo markaas سacيid iبn jubayr iyo dawus labadooduba iبn cabas bay kaba wada warinayaan iyagona abu زbayr baa labadoodaba ka wada wariyey anahu qaala kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yucalimna wuuna baraya aلتashahda kama yucalimuna suurata min alqur'aan siduu suuradda qur'aankaa kamida noo baro ayuu noo barayo waa si alfaadiisa ugu sugayay rasuulka ilaahay u saxayay ee ugu dabdinayay fakana yaqulu wuxuu odhanayay ataxiyaat اlmubaarakaat الsalawaat الطayibaat lilahi almubaarakaat riwaayada ibnu cabaas bay ku sugantahay ki ibnu mascuud aynu kaba soo baxnay kumay sugnaynba arrinka kalena waxa weeyaan kolley way isku cadfan yihiine laakiin ikhtisaar ahaan ayaa wowdii loo gooyo oo asalku wuxuu ahaa lawn dee xadiidka sidanaa lagu aqriyaya horta laakiin waxaan leenahay macnaha ayaa san ah laqbadaas sa noqonaysa taxiyaatu almubaarakaatu wاlmubaarakaatu wالsalawaatu wالdayibaatu lakin laftiga xadiidku dee wowdii way dhacday ikhtisaar ahaan baa loo gooyey ee macnuhu way isku cadfan yihiin alfaadahani <coughs> lilahi السلام عليka أيهa النبي ورحمة اللhi وبركاته السلام علينا وعلى عباad اللhi الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رsuل الله waana تشhهدka iبن cabاs مسلم baa wariyey ka bخaarي iyo مسلم way isku waafaqeen kan مسلمun baaba wariyey waana ka u shaaficiya ay doortaan ama shaaficiyadu ay doortaan وفي رواية بن رمحi كama يعalimna suu noo barayo القرآن قرآaنka xdثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna yaحyى بن adم qال xadثna cبدالرحمن بن حmaydi qال xadثnي abو الزبير عن dawusi عن iبن cabاsi qاaل kana رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم يعalimuna التشhهuد kama يعalimuna الsورaة min القرآن bal kolley saddex تashahud buu sheeku halkan kuba wariyey laba wataan kaba soo baxnay abu muuse alashcari miduu warinaya inoo dambeeyo kuwa ka ziyaadsana way jiraan kollayna markaa dambe aan xukumkiisa iyo xadiidkaa dambe aan wada gaadhno ayaan insha allahu tacaala wada eegi doonaaye laakiin bal halkan iyadoo casharkii aan halkan kuma daynayo wuxuu imaam nawowi halkan leeyahay asalaamtan ku sugan assalaamu calayka ayuha nabiyu iyo assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi saalixiina laba goor bay assalaamu ay kuba sugan yihiin mid waa rasuulka ilaahay baa lala khidaabayaa oo dee isagii la salaamaya midna waa tan ee uu rasuulka ilaah yidhi addoonku markuu yidhaaho addoonka soo saalixa ayaabay ducadaasi gaadhaysaa ayaa wuxuu leeyahay sheekhu bal waxaa iyada masale gaar ahaan rasuulka ilaahay dabadi ma assalaamu calayka un baa la odhanaya mise assalaamu cala nabiyi baa la odhanaya taa marka dambe walow aanay halkan waxba inooguma sugnayn eh, lakiin bal riwaayaad jiro kolley dadka qaarkood kuma iman kara ee eh, ishkaalna kuma keeni kara adigu mar dambaan insha allahu tacaala macashirka dambaan yar eegi doonaa bal w maxaa jira ee eh, soo arooray waayo waxaa laga yaabaa de khaasatan dadka waqtigeennan oo kale dadka qaarkood inay dee qowlkooda uu noqdo lamama odrhanayo waqtigan in la yidhaaho asalaamu calayka lama odhanayo asalaamu cala nebiyi baa la odhanaya dee iyagoo riwaayad saas soo qaadanaya insha allahu taala taa mar dambaan yar eegi doonaaye lakiin hadalkan imika uga jeedaa waxa weeyaan sheekh wuxuu leeyahy waxa banaan aliftiya laamta in la gooyo iyo in la sugaa wax khilaafoo bayna ahlicilmi taaganimo jirta macna macnu waa maxay hadduu ruuxu aqriyo asalaamu calayka ayuha الnabiyu salaamu calayna wacalى cibaad illahi الصaalixiin iyo hadduu assalaamu calayka iyo assalaamu calayna yidhaaho labadaba way banaan yihiinoo walow dee waxaa riwaayaadka inoogu sugan aliftiya laamta in la sugo ay tahay waa riwaayaadka khaasatan bukhaari iyo muslim sida dhacday meelo kale waxyaala haba dhaceen haddana salaadiisi way u dhammaaneysaa kollay khilaaf baa culimada jira marka salaamtan lagaga baxayo salaada assalaamu calaykum taas miyaa la odhan karaa alifta iyo laamta ma la goyn karaa mise lama goyn karo taa iyada khilaaf baa jira lakin halkan labada xaalaba shay banaan weeye walow dee ta mudani ay tahay alifta iyo laamta in la aqriyo waayo wax kalena way jiraan oo dee riwaayaad iyadoo alifta iyo laamta aanay laba socon timiimina way jiraan oo marka waxaan leenahay salaadii waxba ma noqonayso way dhan tahay in ruuxu hadduu salaamu alayka asalaamun calayka yidhaaho ayuha nabiyu assalaamu calayka ayuha nabiyu hadduu yidhaaho labada xaalaba way banaanta waayo tan waxyaalaha soo arooray taa kale lakin khilaaf baa jiro dee kolley waana inoo dambaysaa salaamta iyada salaada inta <coughs> <coughs> inta yara halkan wallah subxana wa taala alam